gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay dinku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodinku taal gadowya isku maran geelgeel kulan wacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa habeen axad ay soo gelayso taariikh waxaay ku beegan tahay siddeed iyo oktoobar labaatan qodobada barnaamijka xog wareysa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shaaciye sabab tartanka looga reebay xildhibaanad marw u tartamaysay madaxweynaha baarlamaanka adduunka haddaba marw arrintaasi ka hadashay maxay tiri waa beeninaya waxaan ku beeninayaa wax aan heshiis gaarnay ma waxaanu ogolaadayna ma jirto waxaan aqbalayna ma jirto haddii ayaan heshiis galay dee ha soo caddeeyo xog ku saabsan arrintaas ayaan barnaamijka xog waraysi kugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada soomaaliya oo caawa meel mariyay miisaaniyadda dowladda ee sanadkan labaatan afar iyo labaatan golaha wasiirada xukuumadda kulan ay ku yeesheen magaalada haatan muqdisho qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiir mukhtaar row uu shaaciyay tirada guud ee sanadkan ka xajinaysa soomaaliya iyadoona sheegay wasiirku in loo soo gudbiyey qoraal ah tirada dadka sida rasmiga soomaaliya uga soo xajinaya qodobadaas iyo qodobo kale waxyaabihii ugu soo kordha iyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo gudinsoor u gaaray sidii xal looga gaari lahaa colaad beeleed halkaas laga cabsi qaba inuu ka dhaco taasi oo sababtay markii halkaasi lagu dilay guddoomiye ku-xigeen ka tirsanaa maamulkaasi xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan sinjiga kamid ahaysano waa qood kala soo lahay saariir lagu wadaa gam'aay anaatursanoo aho hargaysaysaba wanaag siraada baxano ahsugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi soomaaliyay nabad cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuriyaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi guriguri ku duway gacangacan sugtiyo loogu sixiliyo godob godob dhashiyo kala guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran hagaag dhegeystayaal mar kale kulan wanaagsan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan cabdulaahi cumar abshir oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in uu jiray heshiis dhex maray isagii gudoomiye aadan madoobe iyo xildhibaan marwo si islamarkaana ay isku raaceen inay tanaasusho sababta keentay in tartanka isaga harto waxa uu ku sheegay in soomaaliya ay doonayso laba kursi oo muhiim ah kuwaas oo kale ah ku-biiristaha bulshada bariga afrika iyo helistaha kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobey sidaasi daraaddeed ayay soomaaliya u dooratay in tanzania ay u tanaasusho iyadana soomaaliya ay ka taageerto sidii ay ugu biiri lahayd dalada bulshada bariga afrika sidaasi waxaa sheegay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka hadaba arrimahaasi xildhibaaneed marwo ayaa waxaay sheegtay inaysan waxba ka jirin heshiiskaasi sidoo kaleetana uu gudoomiyuhu ka been sheegay nololahayga iyo sida ay hawshu maraysay iyo habkii aan usoo bilaabay go-aan aan qaatay ahayn go-aan layla ogaa tashi badangeliyey dadaal badan geliyey wixii laysku ogyahay ceeb maaha wax laysku ogaa bay ahayd lagu farxay bay ahayd baarlamaankuna uu khaas si khaasa ugu farxay guddoonku ay la soo dadaalay si wanaagsan oo sharaf leh ayuu guddoomiyey sheekh aadan ku bilaabay hawsha iyo maxay haytay dadaalka waxaa waxaa si cad loo wada ogaa guddoomiyahayga inuu aada iyo aada ay xukuumaddu ay u dhigi jirtay gabadha tanaasuli ee gabadha maxaanku ku ka harta ololaha wuxuu oran jiray arrintan waa arrin baarlamaan arrintan baarlamaanka iska leh baarlamaankana qaraar buu soo saaray labada gole wax keligee aniga igu ah ma ahayn buu oran jiray breshar xoogu badan uu sheegi jiray dhammaan xildhibaanaduna waan wada ogeyn door fiican buuna ka qaatay guddoomiyuhu haba soo socoto markii dambe halkan aanu nimi la arkay xarakada iyo sida aanu u ordayno iyo sidaan u dadaalayno iyo aanoo dadaal fara badan soo sameeyey kursigaan east africa lahayd labadayadaa gabdhood baa east african ahaa markay tareed la dareemay tanzania cabsi dareentay oo ay aragtay in soomaaliya ay watogtogroon tahay oo dadkii oo dhan meeshii oo dhanna lagu daba saftay oo annaga zaxmad gallay oo anigii maxaan kura afar ilaa tan saacadood aan taaganahay ayaa bresharkii ay dareemeen in ay annaga aan ka sidano baa wuxuu keenay reaction ah in xukuumadda soomaaliya lala soo xiriiro la dhaho gabadhiinan xagee bay ka timid sidaan u firfircoon gabadhaas hala reebo hadal sidaa we waa garan kartaan guddoonkeygai sharafta lahaa ee istaageeray ee waxaa ku rahdaa aniga kala hadhin oo weliba guddoomiye abshirow uu runtii sidii ilaahay lagu ogyahay noo dadaalay na hor socday ayaa arrinkii waxay noqotay inay madaxtooyada ay wiiqdo oo ay moralkoodii dhibaato halkaasi ka timaado marka habeen habeenada ka mid ah ayuu wuxuu igu yiri gudoomiyuhu abshirow waali breshar baana haysta zaa'id ah marka inaa tanaasushaa la rabaa waxaan ku yiri walaal tanaasulku ceeb maaha waa la tanaasulaa laakiin sabab aan ku tanaasulo iisha ma tanzaniyan u tanaasulnaa mise waxaan u tanaasulnaa dan gaara ah oo soomaaliya leedahay guddoomiyuhu wuxuu igu yiri dan la iima sheegine haba tanaasusho gabadha hadalku sidaas wa waxaan ku yidhi ummaddii shacabkii soomaaliyeed ee dibadaan tegay ee wada ooyey ee la yidhi hamigaygi baa soo noqday inaan maanta uga nixiyo oo aan tanaasulo ma samayn karo laakiin haddii lay leeyahay sharaf waxaa jirta arrin oo ah, naga baaqanaysa oo tan nooga muhiimsan biidyada istaagaya shacabkii soomaaliyeed iyo i b u baan ka hor akhriyaya arrin baa jirta nooga muhiimsan booskana u sharaxanaysa daraaddeed baan arrinkii waana soomaali la wadaago arrinku wuxuu yahay sababtoo ah meesha waxa waye ummad baan hami ilka geeyey dhulkana kuma dhufan karo wax allaali wuxuu ii sheegay ma jirin ayna ahayn wax weeye waa inaad talaasushaa dee aniguna taa qof weyn baan ahay ballan soo qaaday ma ku talaasulaya wax ka jiraa ma jiro wax aan aqbalay ma jirin anigu qof weyn baan ahay waxa weeyaan siyaasadana taqaana rabtana soomaaliya khatartaas usoo gashay waddankeeda inay timaado wax ka qabato qof weyn baana xisaabtan igama khaldana waxaa la rabaa in lay dhaho waxaa iyo waxaasaan ku waxaa iyo arrintaasaa jirta arrintaasaa jirta ka bax gabar yahay anigoo aana qofna markaan ku qanco ayaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed waxaan idiin sheegaya walaalayaa arrimahan kow iyo laba oo ka muhiimsan ayaan uga baxaya halala socdo ama aan wafdigii ila socday iyo baarlamaankaygii sharafta lahaa isoo sharfay oo ay iyagu ila wada ogyihiin go-aan laysla qaatay buu ahaa markay mar tanaasulaysana waa inay ku tanaasusho go-aan la wada og yahay oo dad maaragtay reason iqanciya muuba keenin wuxuu ku leeyahay waxaa lagu yidhi tanaasul dee maxaan ku tanaasulaa ii sheeg waxba wuu sheegi waay de qof guddoomiyahayga ah oo ila dadaalayna markuu wax sheegi waayan waxaan kuri guddoomiye anigu go-aankaa waa gaara haddeedaas reason ii sheegin oo one iyo two aadan oran karin dee tanaasul ku tanaasuli maaye hawsheedaan wadanaya saasaan sheekh aadanna meesha ma joogin aniga isaga iyo waxaasaan ahayn marka eh, guddoomiyuhuna in lasoo buurtay bresharaa la saaray wuuna ku qasban yahay saaxiibkiis gudoomiyihiis inuu difaaco inuu wax kasta uu sheeg ku difaaco ku qasban yahay eh, saa ula soco markii sabab oo aan reasons ama sababa la sheegi waayena waxaan ku walaalayaal sabab maadaama ay jirin adigana eh, guddoomiyahay daalinin sababna ma haysin marka anigu ma tanaasulayo sidaa ula socdo iguna ixtiraama bahasha ka hartay lestan forty eight hours waa afartan steed saacadood ka yar walaalayaalo intii hore waa soo soconay intaasoo wadana inoo heelan waad arkaysaa zaxmadda iyo dadaalka aynu ku jirno waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbu halay taageero sababna ma haysiin saasaa markaan intaa idhi waa lai aamusay warqadiyaaba subxi laga soo qortuuray waa beeninayaa waxaan ku beeninayaa wax aanu heshiis gaarnay maleh waxaanu aanu ogolaadayna ma jirto waxaan aqbalayna ma jirto haddii ayaan heshiis galay dee ha soo caddeeyo nool anaa kuu sheegaya wax anigii isaga aanu heshiis galan ma jirto kursigan waxaa iska lahaa baarlamaanka soomaaliya madaxweynuhu waa xukuumadda executiveka wax ka khuseeya kursigan xukuumadda walaa ra-iisul wasaare walaa madaxweyne talana kuma yeelan karaan tusaalena kuma yeelan karaan kursigan waa kursi baarlamaan waanu kala madax banaana annaga hay-adda sharci dejintaana iyagu waa hay-adda fulinta annagu hadda guddoomiyaha shaqaada ma wasiir buu magacaabi karaa mise taliyaha ciidanka ayuu magacaabi karaa oo aan tegay oo aan arrinkaas aniga arrin aan ogaa maaha laygala tashadana maaha aan qiray aan soo noqday waaba jidka intaan soo lugaynayay waa qolyihii jilibalticalkii kale i qabsada warqadaas warqadaa timi tanzania qaybinaysa warqadaasaa timi maxay igu samaysay warqadii marka dhabarjab weyn aniga waxaa jira geopoliticals ii xirnaa oo group ahaa badan waxa weeyaan nimankoodii madaxda ahaa way ii yeereen waxay dhaheen soomaaliyaad ku socotay magaceeda obviously sida cad soomaaliyana ma rabto in cod la siiyo soomaaliyaan rabin kursiga haddii halkaa la dhigi lahaa sanduuqa oy marwa ku qornaa khasab waxay ahaa inaan codka ku wada siino laakiin maadaama ay soomaaliya ku qoran tahay soomaaliyana ay warqadda soo saartay oo ay afkeeda ku cadaysay gabadhii noo tartamaysay wayse casiishe codna ma rabno waana ka tanaasulnay sabab aan soomaaliya loogu codeeyo bal noo sheeg ma u codayn karno ilaa soomaaliyaan libin uu sheegan lahay darigii ah. i b uda waa anagii codadkeeda siinay soomaaliyadii libinta loo sheegan lahaa waa waxay tiri waa ka tanaasulnay marka sababtaan soomaaliya cod ugu sheegay uu siinayno gabaryahay walaalay noo sheeg waa ma jirto marka waa anigii wejigabax taas waxayd xildhibaan marwo oo ka warramaysay sababta looga reebay tartankii ay u tartamayso ah madaxweynaha baarlamaanka adduunka sidoo kalena beeninaysay guddoonka golaha shacabka hadal uu soo saaro oo sheegay inay ka wada hadleen inay tanaasusho gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal yadow ya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow ya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay barnaamijka xog wareysa ad idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho oo kaga imaanaya golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa caawa yeeshay shir aan caadi ahayn waxaana cod aqlabiyad leh lagu meelmariyey miisaaniyadda dowladda sanadkan soo socday laba kun afar oo dhan hal milyan iyo shan iyo labaatan milyan oo doolar miisaaniyadda dowladda ayaa sanadkan gaartay in ka badan hal bilyan oo doolar taasi oo ku timid daqliga gudaha oo kordhay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka waramay bismi illahi raxmaan waxaan rabaa halkan dadka soomaaliyeed inaan kula wadaago in caawa kulan aan caadi ahayn golaha wasiiradu ku ansixiyeen miisaaniyadda qaranka ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waa habeen weyn oo taariikhiya oo miisaaniyadda aan ansixinay ay gaadhayso xaddigeedu one bilyan iyo shan iyo labaatan milyan waxa aan rajaynaynaa in sannadaha soo socotana ay gaari doonto aad koror fiican samayn doonto si dhaqaalaheennu uu ugu kobco waxaa iyana aad iyo aada runtii arrin weyn u ah in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dakhliga guduhu uu kordhay boqolkiiba shan iyo labaatan korarka guud ee miisaaniyadda uu dakhliga guduhu ka yahayna waa boqolkiiba labiyo labaatan marka waxaad dareemaysaa in dakhliga guduhu xaddiga uu ka leeg yahay miisaaniyaddeenu in si joogto ah ay mar walba kor ugu kacayso sanadkanna markii ugu badnayd dakhligu guduhu uu kor u kacay waa arrin runtii aad iyo aad in la bogaadiyo u baahan wax weyn ah oo taariikhi ah waxa aan filaynaa in dowladdu haddii howlaha socdaa socdaan maraan fogeyn kharashaadkeeda oo dhan ay gudaha laga dabooli doono hadda waxaan ku guulaysanay in dakhliga guduhu uu ku filaado mushaharaadka iyo gunnooyinka dowladda oo aynan kab uga baahnayn in marka laga hadlayo kharashka gudaha maxaan mushaaharaadka in uga baahnayn kab arrintaasi arrin weyn weeye waxaan runtii aan jeclahay inaan bogaadiyo dadka soomaaliyeed dadaalaya ee raba inay cashuurta bixiyaan waxaanan ku boorinayaa in cashuurta la bixiyo si adeeg dadka loogu celiyo oo waxbarashada kor loogu qaado miisaaniyaddanna mar labaad waxaa ku jira korarh ah saddex kun oo macallin oo cusub oo dheeraada oo dowladdu ay soo kordhisay amniga ayaa ahmiyad weyn la siiyey miisaaniyaddan oo la rabaa maadaama dalku dagaal ku jiro in amnigu ciidamada iyo maxaanku idhahdaa korarka ciidamada ayaa iyana qeyb weyn ku leh marka <clears throat> arrintaas ayaan rabay inaan dadka soomaaliyeed la wadaago waxa aan sugaynay anad sanadka dabayaaqadiisa waxa weeye waa dayntii oo la cafiyo oo iyana december saddex iyo tobankeeda ballanku yahay in laynaga dhaafo iyana guul kale iyo farxad kale iyo dabaaldeg kale weeye aad baa umahadsanti wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo ahaa oo ka warramayay shir aan caadi ahayn caawa golaha wasiirada ay ku meelmariyeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda gafgaf lagu sixiyo ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgee wasiirka waqaafti arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar robow cali oo mansuur ayaa ka waramay tirada guud ee sanadkan xajinaysa soomaaliya isagoo faahfaahin ka bixiyey in wasaaraddu ay dadaal badan ku bixinayso sidii dad badan ay sanadkan soomaaliya uga xajin lahaayeen maxaa iska bedelay xajka wax kale iskama bedelinaya xujaydeena soomaaliyeed oo qiimaha badan leh waxaan leeyahay eh, eh, diyaar garowgiisaa wax iska bedeleen dowladda sacuudiga oo walaalaha aan nahay oo xajka gacanta ku hayaan sanadkii hadda aan soo dhaafnay bishii dilxijo markay laba iyo toban ahayd oo carafaan ula jeednaa bay warqad wasiirka wasaarat lxaj doctor towfiiq ibnu fawaas alrabiica llah doctoorku wuxuu soo saaray warqad uu u diray dhammaan dowladaha muslimiinta ahee xajka joogay mas-uuliyiintooda ama wasaaradahooda awqaafta ha noqdeen ama xaj ha noqdeen buu u diray warqaddaa waxaa ku qornaa qaabka uu noqonayo sanadkan u diyaargarowga xajka annaguna waxaan ka mid ahayn dadkii lala wadaagay warqadaha uu wasiirka soo saaray baan ka mid ahayn warqadii maalinka uu qorayna waa tan oo oo haddana hor taallo waxaa ku qornaa mukhadadka ama adeega xajka sanadkan siduu noqonayo dilxijo iyadooba carafo dhammaanin ayaa la bilaabay u diyaargarowga xajka sanadkan soo socda sanadkan hadda aan galnay ayaa la bilaabay hadda waaba galnay sanadkii hijriga waxaan u malaynayaa rabiicu thani baan joognaa soomaan maanta muxaram safar rabiicu lawal saddex bilood baan sanadkii cusbaa e, kun afar boqol afartan iyo shan aan ka soo qaadnay maanta taasaan joognaa marka waxa weeyaan dilxija ayaa waxaa bilaabatay ka shaqaynta ama u diyaargarowga xajka oo maxay ku bilaabatay warqadan la qiibiyey buu bilaabay wasiirku uu u dhammaan dowladaha dowlad walbana waxaa loo sheegay sanadkan sanadka soo socdo xisadeeda iyo tirada ay ku iman doontaa loo sheegay annaga sanadkii hore kow iyo toban kun iyo shan boqol bay ahayd xisadeenna marka laga reebo bicada sidiibay kusoo noqotay oo kow iyo toban iyo kun iyo shan boqol baa warqadeenu soomaali ahaanna loogu soo noogu qoran tiradeennu waa intaas walaalaheena ziyaada aan ka codsanay qanawaadka diblomaasiga rasmiga aan u marinay jawaab inaan ka helnana waan rajaynaynaa horta bishaasuu xajka soo bilowday oo diyaargarowgiisii la bilaabay oo xisaskii xajkaa la qaybiyay qolo walba xisada ama qaybtay heli lahayd baa loo sheegay annagana waa naloo sheegay dowladaha muslimiinta kalena waa loo sheegay mukhadadka waxaa ku qornaa bisha rabiicu lwal ee hadda naga dhamaatay waa dhamaatay sooma rabiicu lwal oo hadda dhammaatay afar arrimood baana laga rabay dowladaha kaleoo nala mid ana laga rabay afartaa waxay ahaayeen eh, masaarkii electroniga inaan furano waxaana laga rabay shirkadaha xajka la siiyey inaan iclaamino intay weliba tartan galaan mar hore iclaamino waxaana laga rabay eh, shirkadii la siiyo xujayda inay qaado duulimaadka in iyadan heshiiskeeda aan gudbino waxaana laga rabay eh, bengigii inaan Eh, ka shaqaysiinoon hadhow bahasha aan ku ridan lahayn eh, qarashkeena si hadhow masaarka loogu wareejiyo intaasaa nalaga rabay intii qaarna waan qabannay qaarna haddeer ayaan gacanta ku haynaa waxyaabaha aan qabannay waxaa ka mid ah oo nalaga rabay eh, oktoobar shir baa dhacay fogaan aragga looga qayb galay marka shirkaasuna agaasimaheena iyo eh, waaxda xajka iyo ka qayb galeen eh, waxaa la isku fahmay qaabku xajka u socon lahaa iyo january marka la tago maxdarka xajka sida uu noqon doono isagana waa soo dhaafnay waxa aan rabo ummaddeena inaan u sheego waxay tahay marba qayb baa la qaban doonaahe sanadkan waxyaabaha siyaadada waxaa ka mid ah waxaa la arki jiray dadku inay ma og tahay soonfur iyo kadib ay fiise dalbadaan ayna helaan soo saas ma ahaan jirin sanadkan shacbaan baa ay bilaabanaysaa fiisadu fiise soo saaridu xaajiga fiisaha uu helayo waxaa la bilaabayaa shacbaan labaatankeeda maarsona ay kow ay tahay waxaa bilaabanaya fiisooyinkii sanadkan lagu xajin lahaa in la bixiyo ayaa bilaabanaya qofkii marka is yidhaahdo sidii sanadkii hore waayo waxaa laga yaabaa inuu wakti dhaafo Eh, wuxuu dhammaanayaa wuxuu dhammaanayaa fiise bixintii ay dhammaanaysaa eh, bisha soonfur markii la gaaro labaatan iyo meelahaas marka ay tahay kuna aadan sagaal iyo labaatanka abriil ee afar iyo labaatanka waxaa dhammaanaya fiise bixinta soonfur maalinkay labaatan tahay ninkan fiisihiisii gacanta ku haysan ma xajinaya sanadkan macnaheed marka taas waxay keenaysaa min alaan hadda laga bilaabo dadka inay diyaargaroobaan baasaboorradooda diyaarsadaan lacagtooda diyaarsadaan shirkadihii ay wax u dhiiban jireen qof walba qofbu wax ku aaminaahe ay u dirsadaan shaqadoodii ay bilaabaan ayaan insha allahu tacaala u sheegaynaa walaalaheen muslimiinta meel kastoy joogaan waxaa dhici doontay leeyihiin besha dulqacda sida tailan dhahnaa soo ma bishaas oo dulqacda kow markay tahay mayna ay sagaal tahay waxaa bilaabanaya xujayda soomaaliyeed inay ka degaan sacuudi arabiya ayaa bilaabanaya waxaana dhici jirtay bishaan dulqacda mararka qaar inaan sanadkan ama ka dambaba aan fiisooyin helaynay sanadkan ma jirtaa la leeyahay marka walaalaha eh, xujayda soomaaliyeed meel kastooy joogaan waxaan leeyahay eh, in ay taas ogaadaan ay ku diyaargaroobaan ramadaan laga bilaabo shacbaan iyo ramadaan waa inay fiisooyinkoodii wada helaan dhammaantooda intaas inay ku dadaalaan oo ka hor ay u diyaargaroobaan ayaan insha allahu tacaalaa rajaynayaa waxaan leeyahay meel kastoo joogta ummadda soomaaliyeed ay joogaanba ilaahay ha ku guuleeyo wasiirka deynta iyo qaafta xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar row oo mansuur iwkaasi ah markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan ee barnaamijkeena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney israa'iil ma inisba haysatay inoo islaamay werku weel aawson ah, ameerikaangu haddiun eebaduyone aakagangaadana islaamnimaduun sheegadaan ilada ka jirtay ogaada wiil aabbaheed hadduu ameerikaan yahay hooyadeedna awe war ingiriis waaye ma taasaa qarsoon aryaadhaha kalemani arrintan war iyo sheeko waa dhaaftay ragannimaa la yska rabaa shacabka falastiina magaalada qase ku noolayna xalanya korontadii laga goostay oo taleefanadii laga wada jartay oo intarnetkina jaf laga siistay ah, lagu bilaabo duqaynti waagaana loogu bariiyey saakayna ciidanaa ku kallahay muga wax la dhowro karo wallaahi wax maaska dhacaayo ma aha hadda gacantaadu ma gaartee ilaahay gurmad ha siiyo warsootii la yidhi waa boqol yuhuuduye rag baan biirinaayo barka u firaaye barqa lagu ma gaari aahey dawdii dirmaayo gabta duubsanliwowale taleeri war kalemaanay waxaa horay loo yidhi ayadoo tamcaartiiyo nimcada qaaradani taalla toban jeer ka badan tahay dunidan tuugsiga u aadno afrikada maanaa iri tahriim meel kastaba taagan dalkoodoo tigaad badan lahoo teedsan yahay kayrku ha tabcina maanaa idhi dhulkee dhoof u wada tooqa tafta kuwii u haytee isyidhi yurub mar soo taabta ayagoo tabaalaysan ee la kici waayey maanaa tuuga liibiya fadhida badi ku taakeeyey tubqa loocan duulkii maraataran ma yeeshaane waa digtaytar goortay dhaheen geesi tabantaaba ayagaa nadaamkiya tirtiray talisyadoodiiye maanigaa tarii bolo ka dhigay meel wax lagu toogto intaan tacaddi owgiis dhargee kibir la soo toosay maanigaa talxiil idhi riyaa tira masaakiina sidii ruux ku talagalay dalxiisa ugu tamashleeyo ma anigaa baariis orod ku tagay tookiyana diiday talaxumada qaarkeed mar bay ku taagtaaye ma anigaa inay kala tagaan carab ku taageeray inay tuurta dhigataa dahraan loo tallamayaaye sidii loo tahluukayn lahaa waaye loo turubye maanaa tooshka iiraan ku shiday u kala tuuro waa horay ciraaq tumatay oo dhiiggu togaqaad taariikhda magacay laheed kii tiraa garane ma anigaa tubada suray baqdaad meesha sare taalla haddaan nabadda loo turin dagaal waa dhib iyo tawse ma anigaa luundaba shidee suuriya u taabtay tartan baa adduunyadan ka jira nin iyo taagtiise ma talyaaniga dulmiye ruushna tabantaabay wiilkii timaha xiirnaa cirkiyo taabay samadaase hadba wuxuu tijaabshaa nuglayr tiira dheere ahe ma anigaa madaafiicda tubay kuuriyada taalla israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene ma talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toosu ugu geeyey falastiinna dhagax tuura idhi aan ka rogintaaha tolla aya mar bay noqon kuwa xoog ka tabarroone warkay war ma haysaane garoonka hargeysa waxaa ka soo degey saraakiil khatar ah oo adduunka lagu soo tababaray oo weliba khibradda bay leeyihiin oo ilaa afghistaan bay ka soo dagaalameen magacayaashu abuuabuuwan um badanaayehe warwaaqlow jelib miyay u socdaan waar wallo weynay war ma sugtaane saraakiishana waxay ahaayeen saddex ay oo khatara ah. war saraakiishaad noo sheegaysa ma eeyey ahaayeen waar garan maysiina waa eeyo tababaran weeyi wax walbana way soo sheegayaanoo way soo qabanayaan hadday tahay mid qarax sida hadday tahay mid aasaya hadduu yahay mid qori sitay hadduu yahay mid fibno wadaba marka wallaweynay somalilan dhaqaaqdaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa oo waaqlow awal somalilan eeya kuma noolayn miya war eeyaha tababaroo la sheegay in dabadda laga soo gaday waxaa garoonka hargeysa ku soo dhoweeyey taliyaha nabad sugidda somalilan oo afku u duwan yahoo isqarinaya eeyaha xataa ciidankii wada naftarkoodana wejigu waa u duubnaa salaan sharafayna taliyaha nabasuguday eeyuhu ka qaateen waar garan maysaana eeyaha markay garoonka ka soo degeen baa darajadoodii lagu taxay madaxweyne muuse bixina digreetada wuxuu ku saaray mid kastaba in laga dhigo gaashaallo sare dee cuntadoodana dibaddaa laga keenayaa baa la yidhi warwaaqlow eeyuhu xuduudda ma tegayaan waar waa tababarahiin soo laguma oran war kalemaanay war ma haysiine dowladda soomaaliya waxay iska dhigta waxay tidhi qase waxa ka dhacaya looma dul dulqaadan karo abshir gorgor iyo duufaan maa loo diri rabaa war aan helmasaarmadii moorayelkoooda moorada garaabadana lakoode daneeyow naftiisaba daryeelaa dadka kale wax saartaa la yidhi aniga waxay dhaheenaa muda dagaalka falastiin soda alla joojiyo haddii la joojihaynin almiina alla yareeyo warwarkaan naga dhex gelinine wakiilka qaramada midoobe u fadhiya soomaaliya wuxuu yidhi xadgudubka israa'iil qase ka wadaa wax la aqbali kara maahan adduunyaduna xaq maahan inay daawato dhiigga caqdarrada ku daadanaya hadda maanta warkaan soomaaliya ku dhiiratay carabtii kale waa ka baqeen war walla weynay somalilan haddii la ixtiraafi lahaa dhibaatadanoo dhan ma timaadeen israa'iilna dunida islaamka kuma xadgudubteen waaqlownin sidaadoo kale ayaan dhaweyd wuxuu yidhi eh. masjid alaqsa wuxuu ku yaalaa eh. magaalada saylac eh. dhulka lagu dagaalamayana kuma yaallo waa lagu qaldamay naw waar makaasaa fiyow waaqlow waxaanoo dhib ah ixtiraaf leh ma'umaruusin waar balbiya cab war waaqlow eeya keentaya afka xidhataya isku sawirtaya waa yeelkaday waar dalabo waa kumaan doosayaare ku soo qaban gooja caddaa ah, war waaqlow taliyaha cusub ee nabad sugidda somalilan ma bootadaasoo wax ku difaaci rabaa war kalemaanee war ma haysiine eh. madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jon un ing a ah, eh. wuxuu yidhi dagaal gondahadou ka dhashaa kinjom un jangalalow bangalalafna ay bari maahmaadas reer muduga leh war reer mudugaasaan ku keenay waxaa la yidhi eh. hadda ka hor nin reer mudug ahoo xilli nabada qori wata ayaa la arkayoo waxaa la yidhi war xaytaa nii qorigaa ah sidata nabadaa jirtee markaasuu wuxuu yidhi dagaal waa goorma war bislow reer mudug taqaanida waxay ku mahmaahaan qalbi muslim lahaw qalab munaafaqna sido unuku waxaan ku mahmahnaa dariskii dagaalkaaga rabo eh. doorada iga cishaas ku dhaha warwarka waa iga dhex gasheene eh. kim jong un in ah wuxuu yidhi eh. dagaalkii saddexaad ee adduunka bilaabanaya dowlad kastana ha u diyaar garowdo horta aanii weydiiye unuka kii labaad magalni warinagukiafaraadan sii maraynaa war adduun lama socotiin dadka xaaladda falanqeeya waxay dhaheen dagaalkii saddexaad ee adduunka calaamadihiisu oo dhan waa soo ifbaxeen dowladihii awoodda lahayna waa keblayurar oo mid kastaa waxay sugaysaa in dagaalka uu bilowdo meelaha ugu waaweyn dagaalka ka bilaaban karana waa saddex meelood oo hadda laysku hor fadhiyaa la yidhi waxaa ugu horraysa uguna daran bariga dhexe oo hadda xaaladu ka kulushahay waxaa soo labaysa yukrayin oo sanadkii u dambeeyey laysku haystay waxaa soo saddexaysa oo maraykanka iyo shiinaha ay isku hor fadhiyaan meesha la yidhaha taywan oo koonfurta shiinaha ah waxaana la saadaalinayaa dagaalka saddexaad hadduu toos u dhaco muddo kooban inuu ku soo gebagaboobayo sababtoo ah waxaa la yidhi hubkii adduunyada dharnamay lahaa cid kasta oo u diyaarsan yahay keliya in laysku rirido ayaa ka xigto quburaduna waxay saadaaliyeen in gantaalka ugu horreeya ruusku ridayo oo xagga maraykanka uu la aadayo maraykankuna intuusan gaarin nukliyerkaas ay dhexda ku qarxin doonaan kaasoo dili doona dad laba milyan oo qof ka badan kadibna maraykanka uu laba nukliyar soo ridi doono midna uu xagga shiinaha ku ridi doono midna uu ruushka ku ridi doono intay kuwaasi maqan yihiinna iiraan ay nukliyar soo ridi doonto halkaas markay marayso xaaladii dunida farahay ka baxday aa la yidhi dhimashadana kalaba dadka adduunkay noqonaysaa ha la yidhi marka ugu dambaysana shiinahoo dhowr gantaal iska dabageynaya ayaa la saadaalinayaa inuu awoodda adduunka la wareegi doono dagaalku sidaas ku soo dhammaan doono iyadoo dadkii adduunka inta ugu badan dhinteen dad yarna soo hareen saadaashi waxaa ka tagti in markaas ka bacdi la heshii doono aryaadhaha cabdikuus saadaashiisa xabad kama jirto sababtoo ah inta wax ridaysa ou sheegay kuma darin madaxweynihii jaagada xiraaya kuuriyada waqooyi asagaanaba hee aad looga baqaa inuu bilaabo cabdilow cunugaas inuu gacan fudud yahay anaaba huba war waa ka dhacsantihiin gacanfudeedka kuuriyada waqooyi waxaa ka daran kulanka xamaas iyo ruushka dhex maray iyo ciidamadii masar ee yuhuudda u dhaadhaaranaya ad xataa waa boojaysan warka run ma ka sheegayst wixii la sooriday oo dhan hal xabalee sheegta in la qabtay war anugu imbalaayo qarsantaa waxaan ku ogaaday madaxweynaha ruushka wuxuu ku hanjabay sanadkan inuu sii doono madax nukliyar ah wiilkii yarka ahay ee afgembiga qabsaday dalka niger marka afrikaan haddii uu nukliyeer helo war kale miyaa yeelhe aryaadhaha ruushku haddou hal madaxoo nukleerana sii lahaay qawaadhiijto meel isugu aruurta muu helaynaah aan hog ku siinne er, abdulow laf dhuuxle iyo laba dhagax layslama helo warkalamaanay warmahaysina waxaa layidhi nukleerka haddii la rido saddex marxaladooduu marayaa marxalada koowaad ee iftiinka ee riditaanka nukliyeerkaa oo saddex ilaa iyo shan kilomitir ah dadka ku nool iyo guryaha ku yaalla baabi'inaysa marxaladda labaad oo ah hirka nukliyeerka oo ilaa iyo boqoltodobaataniyo dadka ku nool iyo guryaha ku yaalla iyona dhulka la simaysa iyo marxalada saddexaad oo ah sunta nukliyeerka iyo kulaylkiisa oo gaaraysa ilaa iyo shan boqoloo kilomitir iskuweer oo dadka ku nool xitaa kan aan dhimanin uu dhaawac halis ah noqonayo cabdikuusow maagaa u bootay oo haysay anii dagaalkii fooriyay waa joogi wax ka daran oo dhacayan ma u malayhay inay jiraan abuu war cabdalla waa runtiisoo dagaalkii fooriyay nukliyeeraad ka sheekaynaysina biamaa laysku riday kaare xataa waa laysku riday war kalemaana idinkoon daalin hadday noqoto dagaalka saddexaad ee adduunka inuu bariga dhexe ka bilowdo waxaan idiin sheegayaa soomaali inay balaayo arag tahay eh. sababtoo ah eh. weligay baa waxaa maqli jiray eh. iyadoo la leeyahay xaalku waa bariga dhexe aryaadhaha samidey cabdullana waxa uu yidhi ow safaarkii aan sir loo weeday samatag waa suuga safarkii aan sir loo weeday samatag waa laagaa suuga cabdulow abwaan caligaamna wuxuu yidhi wushiimahaa dhexdoodiyo been weeye nabaduye baruud daqiicdiyo buntuq weeye dunidii galmaale war ma haysiina kursiga baarlamaanka adduunkaoo soomaaliya u tartamaysay degaan doorashadiisa maa soo wareejiyey waar ma somalilan baa ku guulaysatay oo kursigii fahad weli banaawiya war jadwalkii doorashada miyaa laysku khilaafay war baarlamaanka puntland waxaa la yidhi go'aamadii guddiga doorashooyinka deni ka soo baxay ayaa la filayaa inay ansixiyaan mucaaradkuna waxay leeyihiin baarlamaankaad go'aankiis hore dad badanaa ku dhintay kanna dad badanaa ku dhimanaya hadduusan ka joogin marka xaaladda siyaasadda puntland waxay u eg tahay tii soomaaliya markay maraysay laba sana nugu darna madaxweyne waa falantiin anuu baarlamaanka adduunkaan idinkala hadlaye ma la isku buuqay kursigii tansaaniya ku guulaysataa la yidhi xildhibaan marwe barshiir oo u tartamaysa madaxweynaha baarlamaanka adduunkana waxay tidhi waa layga hiiliye waana laga xisaabtamayaa taasi laysaga hari maayo war ku-xeenka golaha shacabka abshirow oo ku sugan halka ay doorashada ku dhacday ee waddanka angola wuxuu yidhi wafdiga soomaaliya anigaa hogaaminayey doorashada inaan ka hadhanna heshiisaan ku ahayn macalgabadhu waa ogeyd gudoomiyaha golaha shacabka keliyana wax ku kooban ma aha warqadda tanaasulka guurkana ma ahayn wax gudoomiyaha golaha shacabka keliya ku kooban xildhibaan marwana waxaanu isku ogeyn maslaxadda caamkaa ah inay u tanaasusho sababtoo ah waxaa jira heshiis dhex soomaaliya iyo tanzaniya kuraas kale inay nooga tanaasulaan annagana kale aan tanaasulnaana ku heshiinay iyo arrimo kaleo ku saabsan isdhexgalka bulshada bariga afrika hayehe haddii lagu heshiiye ka kadib xaaqayla dhaanta keenay war siyaasaddu waa wejiye badan tahaye rag kaloo arrinkan ka soo horjeeda inay shidayaan sooma dhici karto war raysul wasaarihii hore khayrra waxuu ku tilmaamay arrinkaas nasiib darro u soo hoyatay ummadda ummadda soomaaliyeed waar ceelbuur muxuu ka yidhi xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkii xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo gobtuna silic mataa haddaase xariimate abaartuna waa sunne hadduu jiro saban xumaad waxaa xiga beri samaad sabsaaguna waa dhammaan buuraha surad u dhee kana soomaalinimo goobtuna siga way martaa hadana si xariimate abaartuna waa sumeeye hadduu jiro saban xumaan waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa dhammaan gaaloolsamadaa jiro salkuna warhorsanyey ayaan saba kula dhasho habkayguma suuli karo samada calankaa kula dhan ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahaw bilaha soonka ibaray e gaalool samadaa jiro salkuna u ayaan saba kula dhasho habkayguma suuli karo samaada calankaa kula dhaa ayaasan ka taagi fare adkay soo sami lahaw ilaah soo kaai fare daruuraha sixirka iyo intan saxalkani dul iman samaaluhu wuxuu ahaa noflaha madowguusan sadhadka faraaruqiyo intaan soo sano cufan safiir cudud buu lahaa cadaabo kagaasisaa daruuraha sixirka iyo tasaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamada ugu sambe sadada tafaraaruqiyo intaan soox soo cufin safiir cudud buu lahaa cadaa wuu kaga sisaan allow soolasii bulshada soo keeyaynay yihiin siinjiga ka mid ahaysano waa qood kala soo lahay sariir lagu wadaa gam'aay anaatusalow ahow hargeysaysaga wanaag sirada baxno inay yihiin sinjiga ka midaysano boqoodkala mahayn areer lagu wada gamaaray banaadi salnoo ahow hargaysaysaba wanaagay sidaa baxaynu ahow waxaa xale sawiray gaygoo nabad saadayo saareera dadkahoo kuladay waxay sugayeenna helay suuraa suurad baawdhe aankana soomaalinimo goobtuna sidhic waay martaa naabtan saxaniiruma tiro waxaa xalila ii sawiray egaygoo nabad saaqay iyo sareeda dadku kuladay waxay sugayeen helay buuraha surad baa u dheer halkana soomaalinimo gobtuna silic way martaa dana saxariima tiro waxaa xale sawiray gaygoo nabad saadayo saareera dadkoo kuladay waxay sugayeena helay uraasurbaala u dheer hanka soomaalinimo gobtoasili way martaa hataa saxari martiro